bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu eh, alimaamu nawowi kitaabkiisii riyaadu saalixiinka wuxuu ku gebagabeeyey baabu bayaani maa acadda allahu lmuminiina fi ljanna eh, uu ku jiro rajayn iyo tafaa-ul aada u wanaagsan rixladiisiina meeshaas ayuu gaarsiiyey kadib waxa uu yidhi alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa ammaan leh oo mahadsan alladii hadaana allihina hanuuniyey lihaadaa kan nagu hanuuniyey wamaa kunnaa ma anaan ahayn linahtadiya inaan ku hanuuneyno lowlaa an hadaana allah haddii uusan allana hanuuniyeen allahuma salli calaa muxamadi cabdika warasuulika alnabiyi اlumiyi wacalaa aali muxamadi waaswaajihi waduriyatih kama sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wbaarik calaa muxamadi اlnabiyi اlumiyi wacalaa aali muxamadi waaswaajihi waduriyatih kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid qaala mualifuhu yaxya annawawiyu gafara allaahu lahu allah u dhaafay waxa uu yidhi faragtu minhu yowma lithnayni raabica cashra ramadaan sanata sabciina wa sitimi ah kitaabkan waxaan dhammeeyey oon ka faaruq noqday buu maalin isniin ah bisha ramadaan ay tahay afar iyo toban sanadkii lix boqol iyo toddobaatankii intuusan dhimanin lix sano ka hor ayuu kitaabkan dhameeyey kitaabkan marka waxaa lagu tirin karaa inuu ka mid yahay kutubtii waqtiyadii dambe ee ugu dambeeyey uu qoray meeshaan marka waxaa aada u wanaagsan inaan raacinno oo aan dabagelinno wax yar oo ka mid ah tarjamatu limaami الnawawiyi raximah اllahu tacaala tarjamada imaamkan weyn dad badan baa kitaabo gaar ah ka alifay kitaabka ugu aada looga soo qaatana ama asalka u ana waxaa weeyaan kitaabka uu alifay calaa uddiin alcataar ama ibnu cataar ee ardaygiisa aadka u laasimay ahaa ee weliba uu yiri uu dardaarmay kutubtiisa inuu isaga dhammaystiro ibnu cataar marka waa ninka iskale sharxa cumdaha alcuddatu fii sharxi alcumda wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo tuxfatu daalibiin fii tarjamati shaykh muxyidiin waana muxidiin annawowi alimaam nawowi tarjamadiisa ayb sakhaawo isaguna sidoo kale wuxuu ka alifay kitaab gaar ah tarjamada alimaam nawowi suyuudina alminhaaju sawiy kitaab la yiraahdo yar buu leeyahay oo tarjamat alimaam annawowi uu ka alifay aimo kalena way ka alifeen isaga tarjamadiisa waxaa sidaas wax looga alifayana waxay tahay meesha uu diinta ka joogo iyo meesha uu dadaalkii u dadaalay khidmadii cilmiga iyo sunnada uu khidmeeyey culumta uu ukhidmeeyo hadday noqon lahayd qur-aanka iyo sunnada iyo fiqiga iyo waxyaabahaas oo dhan meesha kaalinta wanaagsane uu kaga jiray alimaamu nawowi waxaa la yidhaahdaa huwa alimaamu alxaafidu alfaqiihu almuxadisu naasiru sunnati wa qaamicu lbidcati muxyi ddiin abu zakariya yaxya bnu sharaf bni muriy ibni xasan ibni xuseyn ibni muxamed ibni jumcata bni xisaam annawawiyu dimashqiyu abu zakariya waxaa layihaha kunyadiisa naaneystiisana muxyi ddiin ayaa la yidhaha magaciisana waxaa la yidhaahdaa yaxyaa yaxya bnu sharaf ayaa leedahay yaxya bnu sharafin nawawiyu annawawiyu waa qaryadii uu ku dhashay loo nisbeeyey uuna ku dhintay annawa ayaa leedahay annawawiyu ayuu noqonayaa marka isaga annawaawiyuna waa loo shaqlaa mararka qaar ayb adimashqiyuna waxaa weyaan waa meeshii nawaa dimashq ayay ayay ka mid tahay oo waa tuulo yaroo dimashq hoos timaado wulida fii nawa alimaamu nawowi waxaa lagu dhalay nawa meesha la yiraahdo qaacidat ljuulaan min ardi xawraan alimaamu nawowi waxaa lagu dhalay marka nawa oo asalka u ah joolaan joolaan haddaba meesha yahuudda ay haysato ee ay ka haysato wadankaas suuriya dimishq bay aada ugu dhowdaha lixdan kilomitr meelahaas ka yar waayo ayb min ardi xawraan min acmaali dimashqa dimashqna hoos timaado ayb marka iyada joolaanku waa dhul weyn waaye waa buuro weyn marka qeyb kamida waa laakiin qeybtanna waa suuriya hadda haysato ayb joolaanta waa meesha ay daraf bay ka haysataa yahuud ay ka haystaan fi lcashri alwsat min shahri illaahi almuxaram tobankii dhexe ayaa la dhalay oo bisha muxaram sanadku markuu ahaa sanata ixdaa wa thalaathiina wa sitimia ah. lix boqol iyo soddon iyo kowdii ayaa la dhalay lix boqol iyo soddon iyo kowdii dayb awowgiis xisaam ee kore ayaa wuxuu soo degay meeshaas joolaan magaalada nawal qaryada nawal layraa ayuu soo degay ilmabaa ugu dhashay fara badan dadkii duriyada u noqdayna waxaa ka mid ahaa imaamkan alimaamu nawowi ee isaga ka farcanmay ayb dadka ahlu fadliga qaarkood ayaa qaryadaas nawaa ku arkeen aad bay waxay u qiyaaseen inuu noqon doono nin aada u wanaagsan oo saalixa ah. aabihiis ayay la kulmay ayuu la kulmay markaasuu kula dardaarmay cunugaas inuu ilaaliyo oo uu xifdiyo ayb wuxuuna ku booriyey qur-aanka inuu xifdiyo iyo cilmiga wuxuu bilaabay alimaamu nawowi inuu qur-aanka xifdiyo wa akhada yata-adabu calaa ahli lfadli wuxuuna bilaabay inuu ka aadaab qaato ka tarbiya qaato dadka ahlu fadliga ah wayasuuruhum wayastashiiruhum fii umuurihi arrimihiisana iyaga ayuu kala tasho jiray taarikan ilahwa wallacib dhildhiisha iyo ciyaarta iyo waxaas waa ka tegi jiray muqbilan calaa qiraa'ati alqur'aani waxifdihi wuxuu aad ugu dadaali jiray qur-aanka inuu akhristo xifdiyo aad u akhriyo mar mararka ka mida waxaa arkay dadka ilmaha qaarkood ah, walaqad ra-aahu bacduhum fii nawaa wasibyaanu yukrihuunahu cala allacibi macahum ninbaa wuxuu arkay isagoo ilmuhu ay ku qasbayeen inuu la ciyaaro kaale la ciyaar kaale nala ciyaaray leeyihin wahuwa yahrabu minhum isaguna uu ka cararayo ilmaha wayabkii uu ooynayo liikraahihim waxaas ay ku dirqinayaan dirqintoodaas darteed uu la ooynayo wayaqra-u aana fii tilka alxaal waqtigaasna qur-aanku aqrina isaga ayb ciyaar iyo xalkaas iska dhigay dadkii marka ciyaarta rabi jiray ilmihii yaryaraa maanta iyaga lama yaqaano waxba ugama aysan tegin ummadda islaamka ayaa laga yaabaa isaga laakiin waxaanu cilmi aba ummadda uga tegi mar walbo la sheegay <clears throat> la sheego qaala alimaamu nawowiyu raximahullah ayuu dhahayaa nin wanaagsan iyo nin xun kulligood waxay leeyihin allah u naxariisto alimaamu nawowi intaas baa faa dad badan oo ilmo badan dhalay aan haysanin intaas maanta wahaakadaa laazama calaa qiraa'atihi xataa xafidahu qur-aanka qiraa'adiisii buu ku dadaalay ilaa uu ka xifdiyey qur-aanka waqad naahaza alixtilaam isagoo markaas ku dhadhowaaday qaangaarnimada walamaa balaga tisca casharata sana sagaal iyo toban jir markuu ahaa qadima bihi waaliduhu ilaa dimashqa lialabi alcilmi aabihiisaa soo waday dimashq ayuu keenay oo magaaladii weyneyd ahayd si cilmiga uu uga barto fa sakana almadrasata alrawaaxiya waagaas madrasooyin badan baa jiri jiray almadrasa arawaaxiya madrasa la yiraahdo ayuu dejiyey marka madrasooyinka iyagu waxay ahaan jireen meel la seexdana waa lahaa jireen oo qof baa madraso dhisaayo meel la jiifta ayuu u sameynaa macalimiinta wax ka dhigaysa isagaa wax siinaayo waa kaa marka culamaa fariisanaysa waa weyn almadrasa arawaaxiya ayuu tegay waxaa aas-aasay zakiyudiin abulqaasim hibatullaahi ibnu muxamed al ansaari almacruufu bibnu rawaax almacruufu bibni rawaaxa la dhihi jiray ayb ninkaasaa madrasasaa lagu magacaabay marka wuxuu ka dhisay meel leedaha baabilfaradiis ayb wadalika sanata tiscin wa arbaciina wa siti mia markaa waxay ahayd lix boqol iyo afartan iyo sagaalkii bay ahayd isaguna goormau dhashay lix boqol soddon iyo kowdii buu dhashay ayb waayahay fa xafida tambiiha kitaabka tanbiih la yiraa ayuu xifdiyey oo abuu isxaaq shiiraazi uu leeyahay madhabka shaaficiga fii arbacati ashhurin wa nisf afar bilood iyo bar ayuu kitaabkaas tambiiha ku xifdiyey isaga dhan waqara qara'a almuhadaba lishiraaziyi kitaabka muhadabka leera oo isaga uu sharxi doono majmuucaas uu ka dhigi doono sharxiisa ayuu xifdiyey ayuu akhriyey fii baaqi sanati sanadka inta ka hartay afar bil iyo bar wuxuu akhriyay tambiih inta sanadka ka dhinaydna sideedda bilood ku dhowaadka ka dhimanna waxa uu akhriyey muhadabka calaa shaykhihi alkamaal isxaaqa bni axmed bni cuhmaan almaqribiy almaqdisiyi sheekhaas ayuu ku akhriyey wa huwa walu shuyuuqihi fi lfiqhi ninkaana waa ninka ugu horeeyay shuyuuqdiisa fiqhiga ah waqad laasamahu mulaasamatan shadiidatan aad buu u laasimay fa ucjiba bihi aad waa la jeclaysiiyey limaa ra-aa min mulaasamatihi lilishtigaali wa ikhtilaaqihi ikhtilaatihi binnaas sheekhiisaa jeclaaday wuxuu ku jeclaaday inuunan dadka dhexgelaynin buu arkay iyo inuu darsigiisa laasimayo ayb wa axabahu maxabatan shadiida aada buu u jeclaaday wa jacalahu muciida darsi bixalqatihi liakhari ljamaaca wuxuuna ka dhigay ninka darsigiisa ku celiyo ardaydiiba wuxuu ku yidhi darsiga waxaa idinkugu celinaya nawowi ayb ayb wa fii sanata ixdaa wa khamsiina wa sitimia sanadku markuu ah lix boqol konton iyo kowdii xaja maca abiihi imaamu nawowi aabihiis u la xajiyey wartaxala min awali shahri rajab ayuu baxay bisha rajab koodeedii awalkeedii wa aqaama bilmadiinati nabawiya madiina ayuu acbaar deganay calaa saakiniha afdalu asalaati waataxiya shahran wa nisfa shahrin bil iyo bar ayuu deganaa madiina waqad marida fii ariiqihi intuu jidka soo socday ayuu jiraday ayb wa asaabathu xumaa min xiini tawajaha min baladihi nawa maca waalidihi qandha ayaa qabatay iyo jiro markii uu kasoo baxayba beledkiisii nawaa walam tufaariqhu ilaa yowmi carafa qandhadaas ma daynin ilaa iyo maalinta carafa ayb wahuwa saabirun muxtasibun intaasna waa adkeysanayo waana ajar tirsanay walamaa atama alxaja xajkii marku dhammaystay caada maca waalidihi ilaa nawaa aabihiis buu la laabtay nawaa warajaca huwa ilaa dimashqa ayuu aaday isaguna waqad laaxad calayhi amaaraatu alnajaabati walfahmi iyadoo fahmkii iyo najaabada calaamaadkeeda ay kasoo muuqatay faahada yashtagilu bilcilmi wayaqtafii aathaara shuyuukihi asaalixiin fi lcilmi walcibaadati wاzuhdi walwaraci cadami idaacati shayin min alwaqti laa fii leyli walaa fii nahaarin xataa saara fii waqtin qasiirin xaafidan lilxadiidi wa funuunihi culumtii ayuu jilibka u dhigtay marka oo uu ku ictikaafay ku dul ictikaafay isagoo aan waqti yar dhuminaynin ayb ilaa gaaban ku noqday xaafid xadiid fiqi wax walba ugaga noqday ayb wa asbaxa ra-san fii macrifati madhab ilimaami shaaficiyi madhabka shaaficina wuxuu ku noqday ninka loogu laabto ayb wa tawallaa mashyakhata daari alxadiidi alashrafiya madrasadii la dhihi jiray almadrasa alashrafiya ee ibnu salaax uu ka ahaan jiray uu ka ahaa mas-uulka iyo mudariska ayuu isaguna wuxuu tawaliyey waqtigiisa isagaa madax ka noqday yani madax waxaa laga wadaa isaga ayaa wax dhigisteeda maamulkeeda lahaa ayb iyo inuu isaga markaa wax ka tadriisiyo uu ka dhigo ilaa uu ka dhintana sidaabuu ahaa shuyuukhdiisa marka ayb alradiyu bnu burhaan ayuu wax ka maqlay iyo cabdulcasiis ibnu maxamed alansaariyu wazayn uddiin ibni cabdidaa'im wacimaad uddiin ibni cabdilkariim alxarastaaniyu wazayn اddiin ayaa ka mid ahaa abulbaqaa khaalid ibnu yuusuf almaqdisiyu annaabulisiy waxaa kaloo ka mid ah taqiyudiin ibn abilyusr wajamaaluddiin ibnu sayrafiy wa shamsuddiin ibnu abi cumar iyo dabaqatuhum raggaas ayaa ka mid ah culimadiisa fiqiga xadiidka wuxuu ka qaatay asheykhu lmuxaqiq abu isxaaq ibraahimu bnu ciisa almuraadiyu alandalusiyu ayuu ka qaatay watafaqaha cala alkamaal sheekhi haddaan sheegayno isxaaq bni axmed bni cusmaan almaqribiy almaqdisiy washamsidiin cabdiraxmaan bni nuux wacizidiin bni sacad alirbiliy wa akhada alusuula usuulka wuxuu ka qaatay can ilqaadi altafliisiy usulfiqiga ayb wa qara'a anaxwa cala sheikh axmed almisri ayuu naxwaha ku aqriyey wa qara'a cala bni malik kitaaban min tasniifihi imaam maaligna kitaab tasaaniiftiisa musanafaadkiisa ka mida ayuu ku aqriyey alfiha iskale ibnu malik walaazama alishtigaala waltasniifa wanashra alcilmi walcibaadata waaldikra walsabra cala alcayshi alkhashin nolosha adag inuu ku sabro fi lmakli walmalbasi bima laa masiida caleyhi ardaydiisa waxaa ugu caansanaa calaa-udiin ibni cataar shihaabudiin al arbadiy shihaabudiin ibnu jicwaan ibn abilfatxi iyo almizi iyo ibnulcataar iyo keyrkoodna way ka wariyeen xaggiisa dadaalkiisi dadaalkiisi wuxuu leeyahy kaana yaqra'u fii kulli yowmin itnay cashara darsan maalin walbaa wuxuu akhri jiray oo uu daraasay jiray laba iyo toban dersi maalin kasta laba iyo toban dersi annagana hal ama labo ayaan ka cararayna calaa mashaayikhihi ayuu ku aqrin jiray sharxan wa tasxiixan sharx ahaan iyo sixitaan darsayni fi lwasiit lilghazali laba dersi wasiidkaay ku saabsaneen ghazali uu leeyahay wa darsan fi lmuhadab dersina muhadabka shiiraazi wa darsan fi ljamci bayna asaxiixayni lilxumeydiy <coughs> wa darsan fi saxiixi muslim wa darsan fi lumaci libni jinni waa luqo wa darsan fi islaax lmantiq libni sikiit waxaa dhan kutubtiisay ka muuqataa inuu bartay wa darsan fi tasaruf وفي التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين وكان يعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عباarة وضبط لغة marka waxaas oo dhan cibaarada khafiga waa sharxaye waa cadaynaye wixii mushkil ah waa sharxaye wixii dabdi u wa kaana laa yudayicu waqtan min awqaatihi waqti waqtiyadiisa kamida ma dayici jirin ilaa fi lishtiqaali wuxuu gelinaya un waqti kastaa wax dhigasho iyo yani cilmi uu ku shuqloon yahay fi lishtiqaali bitalabi lcilmi xataa inahu fii dahaabihi wa iyaabihi fi ariiqi yashtaqilu fi takraari maxfuudihi wa mudaalacatihi xataa markuu wadada marayo sii socdo waxa uu soo xifdiyey ayuu ku celcelin jiray uu xifdisan yahay ayuu ku celceshi jiray maca maa huwa calayhi min almujaahadati binafsihi isagoo weliba aada ugu dadaali jiray nafsadiis inuu la xarbiyo waalcamali bidaqaa'iq ilwaac iyo xalaal miiradnimada daqaa'iqdeeda inuu ku dadaalo xataa ayb wa taswiyati nafsi min ashawaaibi wa maxqiha min agraadiha iyo naftii uo la dagaalamo waxyaabaha ay rabto iyo u kala dagaalamo ayb zuhdiga uu ku dadaalo ayb waxyaabahaas dhan buu marka ku dadaalay waxyaabihii oo marka maqlay masnuucaadkiisa waxaa ka mid ah alkutubu sita bukhaariga muslimka abu daawuudka tirmidiga nasaa-iga ibnu maajaha muwaaa maalik musnadu shaafici musnadu axmed sunan addaarimi musnad abi yaclaa saxiix abi cawaana sunan daara qutni sunan albayhaqi sharxu sunna lilbagawi macaalimu tansiilka oo tafsiirka bagawi ah camalu yowm waleyla libni sunni aljaamic liaadaabi raawi wasaamic khadiib albaqdaadi warisaala lilqushayriyi risaalada marka xoogaa waxaa ku yaala waxyaaba marka tasawufaad iyo xasaasay leedahay ayb walansaab <coughs> lizubayr ibni bakaar wa ajzaaa kathiira ayuu sifaadkiisa iyo akhlaaqdiisa kaana raximahu llahu calaa jaanibin kabiirin min alcilmi walcamali walwaraci walzuhdi walsabri calaa khushuunati alcaysh wuxuu lahaa marka cilmiga iyo camalka iyo xalaalmiradnimada zuhdiga adduunyada oo la yaraysto wax yar laga soo qaado nolosha adagoo lagu sabro walmusaabarati calaa anwaaci alkhayr khayrka anwaacdiisa oo la kor joogo oo lala sabartamo wax weyn ayuu ku lahaa ayb wuxuu ahaa kaana kathiira tilaawati lilqur'aani wadikri dikriga iyo qur-aanka akrintiisa aad iyo aad ayuu u akrin jiray mucridan mucridan can idunyaa adduunyada nin kasii jeeda ayuu ahaa muqbilan cala alaakhirati aakhira usii jeeda ayb aad baa dikriga ugu dadaali jiray mar mararka kamida ah waxaa la sheegay calaa ibni cabaar kitaabkiisa uu ku sheegay isaga oo tasbiixsanaayo oo wardinaayo habeenkii aabihii iyana ay joogaan oo madrasadii ou dhinac ka jeefo aabihiis iyo waalidkiis ay jeefaan ayuu arkay nin meel fadhiyo oo sidii wax weyse qaadanayo kale ah markaasuu yiri <clears throat> imaamu nawowina markaa adkaar ayuu waday markaasuu wuxuu yiri war aamus dadka waa dhib dadkaa dhibaysaaye aabbaha iyo waalidka waalidkaya jiifa markaasaa ah, wax akrinaysaa markaasuu yidhi man anta adigayaa tahay markaasuu wuxuu yidhi innii naasixun laka aniga nin kuu naseexeynaya dhahay wuxuu soo xasuustay marka shaydaan aadam muxuu ku yidhi waqaasamahumaa inii lakumaa lamin annaasixiin <clears throat> <coughs> waxa uu ka celinayana waa dikri dikrigiina dad kuma dhibaynin alimaamu nawowi marka wuxuu isiri ninka kaa celinaa dikriga waa shaydaan markaasuu yihi acuudu billaahi min ashaytaan arajiim ayuu kor u qaaday marka ninkii waa waayey marka dadkii baa soo kaceen intii meesha jiiftay waa la arkay ninkaasna waa la waayey shaydaan inuu ahaa baa soo baxday marka meesha ka soo baxday imaamu nawowi waxa uu lahaa miise kale oo uu dheeraa dadka kale dad badan oo dheeraa miisadaas waxay tahay dadka madaxda ayuu wuxuu fari jiray macruufka munkarkana waa ka reebi jiray wuxuu ku dhiiran jiray dadka madaxda inuu munkarka ka reebo af oo uga celiyo ilaa intaas awoodiis markaas way ahayd halkan marka waxaan ku sheegaynaa waraaqo oo diray imaamunawowi oo boqoradii markaas jiray berigaas jiray oo u diray wa mimaa katabahu waraqatan ila lmelik aldaahir bebers tatadamanu alcadla fi alraciyati wa isaalat almukuus canhum dadka in canshuurta waxaa laga dhaha warqad ku saabsan buu qoray warqadaas sidaan buu ku yiri marka bismi illaahi raxmaan raxiim min cabdillaahi yaxya nawowiy adoonka alle yaxya nawowi ayay ka socotaa warqadan salaamu ullaahi waraxmatuhu wabarakaatuhu cala almawla almuxsin malik lumaraa badriddiin adaama allaahu lahu lkhayraat watawallaahu bilxasanaat wabalagahu min khayraati alaakhirati waluulaa kula aamaalihi wabaaraka lahu fii jamiici axwaalihi aamiin duco ugu bilaabay marka ilaa ninka macruufaa la rabaa in la faro waxbaa laga rabaa macruufkaana inuu qaataa la rabaa munkarka iska dhaafaa la rabaa dadka boqoradaana marka sida wax loogu sheego hasi degan iyaga wax loogu sheego maxaa yeele xoog bay leeyihiin dadkay qaribayaan haddii kale qofkay qaribayaan wax u dadkay qaribayaan si aynan taa u dhicin al-aadaabu sharciya ibnu muflix aathaar badan buu culimmada kasoo naqliyey in si deganaan ah wax loogu sheego oo iyaga tanaquf iyo rifqi wax loogu sheego keligoodna wax loo sheego mimbarkaas in laga caayo ismale iyo waxaan aimadu sameynaya bal fiiri marka alimaam nawowi madaxda iyo dadka ma isku dirayo isaga laakiin muxuu ku dadaalaa dadkii dhibkoodiina inuu madaxda u gudbiyo oo ilaahay ka cabsada uu yiraahdo markay dadka joogtana inuu yidhaha war tartiiba dadkii madaxdiinaan wixii macruuf ku adeeca waana sida manhajka salafka uu yahay haddaa aragta marka nin dariiqadiisuba ay tahay inuu mimbarkaas ka caayo madaxda wax macnaha ma laha waaas ayb wanunhi ila alculuumi ashariifati ayb waxaan gaarsiinaynaa ana ahla shaami fii hadihi sanati fii diiqi cayshin reer shaam wuxuu yihi sanadkan nolosha nolol yacnii nolol ciriiri ah ayay ku sugan yihiin wadacfi xaalin iyo xaalad tabar daran bisababi qilati alamdaar sababtana oo roobabkii yaraaday bisababi qilati alamdaari roobabka yaraaday darteed wakhalaa'i ilascaari iyo sicirkii oo aada sicir barar ka dhacay dartiisa wa qilati alghallaati wanabaati wixii soo bixi jiray ee beeraha ay kasoo go-i jireen oo yaraadeen yaa isugu darmay wahalaaki lmawaashi iyo xoolihii oo baaba-ay wagayri dalika wa antum taclamuuna anahu tajibu shafaqatu cala araaci waraciya waa ogtihiin u idinkana inay waajib tahay dadka shacabka ah in loo dhimriyo inay waajibaysa dhimrin ay ku waajibayso ninka madaxda iyo ninka madaxda loo yahay ayb wanasiixatuhu fii maslaxatihi wa iyo inay waajib tahay in loo naseexeeyo oo loo lala taliyo wanaag lagula taliyo ninka madaxda maslaxadiisa iyo dadka maslaxadooda lagala taliyo xadiidkii waxaa u daliila oo abu ruqaya tamiim ibn aus addaari addiinu nasiixa qulnaa liman lilahi wlikitaabihi walirasuulihi waliamati lmuslimiin faina diina nasiixa maxaa diinku waa daacadnimo in laysula taliyo waqad kataba khadamatu sharci annaasixuuna lisulطaan dadka sharciga u khidmeeyo ee suldaankana u naseexeynaya waxay qoreen almuxibuuna lahu ee jecel kitaaban warqad bitadkirati nadari fii axwaali raciyatihi madax ninka madaxweynaha ah inuu bal dib u xusuusto racyadiisa axwaasheeda wa rifqi bihim iyo u dhinriyo walaysa fiihi dararun wax dhiba kuma sugna bal huwa nasiixatun maxdatun warqadaas waxa ku qoran ee laguu soo qoray wuxuu leeyahay wax dhibo kugu sugan ma laha bal waa nasiixo barax tiran wa shafaqatun taamatun weyaan dhimrin dhammaystiran wadikraa liulil albaab dadka caqligalena waanay u tahay waalmas-uulu min alamiiri ayadahu allahu tacaala shayga amiirka la weydiisanayo waxay tahay taqdiimuhu ila suldaani adaama allahu lahu lkhayraat warqadan inuu u gaarsiiyo oo u qadimo suldaanka weyn ayb wayatakalama calayhi min alishaarati birifqi ayb yani wa an calayhi min alishaarati birifqi biraciyati inuu kala hadlo in shacabka loo naxariisto bimaa yajiduhu mudakharan lahu cinda allahi tacaala ayb ugu naxariisto waxa uu helayo isagoo u kaydsan aakhiro yowma tajidu kulu nafsin maa camilat min khayrin muxdaraa wamaa camilat min suu-in tawaddu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida wayuxadirukum allahu nafsahu ayb maalinta marka naf walba ay helayso wixii ay shaqaysatay oo khayr ah isagoo loo soo caadiriyo la siiyey xumidii ay geysatayna waxay jeclaysanaysaa iyada iyo xumaantaasi inay wakhti dheer u dhexayso iyo wax kale fog wahada alkitaabu aladii arsalathu alculamaau ila alamiiri amaanatun wa nasixatu lisuldaan warqadan ay culummada qoreen waa ammaano iyo nasiixo suldaanka ku socoto acaza allahu ansaarahu dadka u gargaaro allaha quweeyo waxoog u yeelo walmuslimiina kullihim muslimiinta o dhan fi dunya walaakhira fayajibu calaykum idinkana waxaa waajib idinku ah iisaaluhu lisuldan warqadaan inaad suldaanka weyn gaarsiisaan acaza allahu ansaarahu wa antum mas-uuluuna can hadihi alamaana amaanadaana idinkaa la idin weydiina walaa cudra lakum fi ta'ahuri canha inaa warqadan ka daahisaanna wax cudurdaara uma haysataan walaa xujata lakum fi taqsiiri fiiha cind allahi tacaala wax marmarsiiyo xujana ilaahay agtiisa ka heli maysaan watus'aluuna canha waana la idin weydiinayaa yowma laa yanfacu maalu walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likuli imri'in minhum yowmaidin shanun yugniih wa antum bixamdi illaahi tuxibuuna alkhayra idinkana khayrkaa jeceshihiin watuxariduuna caleyhi dadkawaad boorinaysaan watusaaricuuna ilayhi waana u degdegtaan waana u degdegaysaan wahada min ahami lkhayraat war khayrka aada jeceshihiin kan ugu muhiimsan waa dadka loo naxariisto wa afdali aacaati daacaadka kan ugu fiican waa waqad uhiltum lahu ahal baana la idinkaga dhigay wasaaqahu llahu ilaykum ilaahay idinkuu idiin soo kaxeeyey wahuwa fadlun min allahi waa fadli ilaahay xaggiisa ka ahaaday wanaxnu khaa-ifuuna an yasdaada alamru shidatan annaguna waxaan ka baqaynaa arrintan inay sii adkaato in lam yaxsul innadaru fi rifqi bihim haddii aanuunan xasilin dadkan in la fiiriyo oo dhimrintooda la fiiriyo qaala allahu tacaala in aladiina itaqow idaa masahum taa'ifun min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun wa qaala allahu tacaala wamaa tafcaluu min khayrin faina allaha bihi caliim waljamaacatu alkaatibuuna muntadiruuna dadkii warqadan qoray culimmadii qortay way idin sugayaan waxay sugayaan thamarata haada warqadan jawaabteeda miraheeda dadkii loo naxariisto famaa facaltumuuhu wixii aada samaysaan haddaba oo khayr ah wajadtumuuhu cind allah ilaa agtiisa ka helaysaan in allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh warqadaasuu qoray marka marka dadka culummada mas-uuliyadda saara waxay tahay xaaladda ay dadka ku jiraan inay madaxda uga warbixiyaan oo yirahdaan war ilaahay ka cabsada dadkii waxaanay ku jiraan dadka xaalkoodu sidaan waa in la gaarsiiyo la ogeysiiyo intii tabar ah alimaamu nawowi marka warqadaha waa saas u qori jiray mar mararka kamid a ah nin boqoroo warqad u qoray markaasa layihi war ninkan ma iska celisid markaasu wuxuu yiri magaalada iga bax waa uga baxay dimashaq u aada u galay markaasaa layii maxaa u dili weysa markaasuu yiri waa ka cabsaday waxaan arkaa buu yiri intaas toddobaatan difaacaysaan ujeeday dadkuna aysa ujeedin oo aniga ugu soo boodaysa markaas waa iska daaya ilaah ku karaameeyey subxaanahu watacaala mar kalena waxaa la yidhi ninkan ma ka goysidaa layihi beelka la siiy mushaarka culamada mushaar ayaa lasii jiray markaas wuxuu yii ninkan zaahid waayo mushaar maba qaata marka maxaaba laga gooya marka ninka culamada hadduu asaga isku tashto dadna uunan ku tiirsanin adduunyadana ka zaahido dadka waa u sheegi karaa haddii kalena de wuxuu isleeyahay amaa lagaa gooya mushaarka iyo beelka waxba ma sheegaya markaas ama amaalgu dilaa iyo waxaas duu ka cabsado ma wanaagsana warqad kaloo iyadana aada u qiimo badan oo qoray alimaamu nawowi raximahullah wamin dalika maa arsalahu ila sulaan aldaahir ayuu u qoray sulaankan lama xtiita calaa amlaaki dimashq mar marar kamida ah waxaa dhacday waxaa layidhi dimashiq dhulalka la milkiye iyo beeraha dadku leeyihiin iyo qof walbaa waa inuu keenaa wathiiqo iyo documenti inuu leeyahay cadaynayso markaas wax ishaystana maleh ogow qofka dhulkii ay deganaayeen laguma haysanin qofkii oo aan dacwo loo qabin dhulkii uu deganaa jiroo lagu yaqaanay wax dacweysana aanay jirin in la yidhaha keen warqad haddii kale waa laga qaadaa dhulkii waa dulmi nooc dulmi ah taasoo marka imaam nawowi ka hortagaa wareegtadaas soo baxday ayb waxau yiri bismi illaahi raxmaan iraxiim waraaqahan bal sida u qoraayo fiiri bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin qaala allahu tacaala wadakir faina dikra tanfacu lmu'miniin <coughs> waqaala tacaala waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu yani maadaama aan culummadii nahay uu leeyahay annaga waxaa waajib nagu a inaan dadka waxu sheegno xaqa u cadayno maaha inaan iska aamusno waqaala tacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan yani khayraan ku tacaawunaynaa marka wax kuu sheegayo khayr ayaan kaala shaqayna waqad awjaba allaahu cala almukalafiina ilaahay dadka mukalafiinta wuxuu ku waajibay jibiyey nasiixata suldaan suldaanka u naseexeyntiisa acaza allaahu ansaarahu wa nasixata caamati lmuslimiin madaxda in loo naseexeeyo dadka dhanna loo naseexeeyo fafi lxadiidi saxiixi can rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalam anahu qaal addiinu nasixa lilahi walikitaabihi walirasuulihi wa aimati lmuslimiina wa caamatihim wa min nasixati suldaan ninka madaxda suldaanka nasiixadiisa waxaa ka mid a ah, wafaqahu llahu lidaacatihi waa u duceyna feeri ilaahay daacadiisa ha waafajiyo watawalaahu bikaraamatihi haku maamulo karaamadiisa allah ha ku maamulo karaamadiisa an nunhiya ilayhi alaxkaama ida jarat calaa khilaafi qawaacid alislaam bal feen hadalkan wuxuu leeyahay waxaa waajib nagu ah naseexada suldaankana ka mid ah inaan gaarsiino suldaanka axkaamta shareecada haddii sida sharcigu qaba si aan ahayn loo sameeyo yani wuxuu le annaga waxaa waajib nagu ah inaan gaarsiino dadka madaxda axkaamtii sharciga ah haddii si sharciga ku qaldan loo sameeyo ayb wa awjaba ashafaqata cala araciyati wuxuu alla waajibiyey oo dadka mas-uuliyiinta uu ku waajibiyey raciyadooda inay u dhimiriyaan walihtimaama bidacafati dadka aan waxba haysaninna oo taagta daranna in laga fakero kan taagta daran in laga fakero wa isaalata darari canhum dhibkana in laga qaado ninka madaxa taasaa waajib ku ah walaqad laxiqa almuslimiina bisababi hadihi alxuutati calaa amlaakihim anwaacun min addarar wareegtadan lasoo saaray ee dadka dhulalka ay degan yihiin ama meelaha ay milkiga ku haystaan warqado inay u keensadaan ama wathaa'iq ay keenaanna waxa uu yidhi darteed dad badan baa waxaa ku haleelay darar iyo dhib laa yumkinu tacbiiru canha aynan suurtoobaynin in la cabiro wa uliba minhum ihbaatun laa yalzamuhu masaladii u gala wuxuu leeyahay dadkii waxaa laga dalbaday inay wax soo sugaan aan waajib ku ahayn soo sugid markay dacwo timaaday waajib tahay soo sugid aan dacwo aan dacwo ku jirin oo aan laasim ku ahayn iyaga ayaa laga dalbay fa haadihi alxuutatu laa taxilu cinda axadin min culamaa almuslimiin waxaan waxbaa loo dadaalayaa laleeyahayna muslimiinta agtooda qof ay xalaal ka tahay agtiisa ma laha bal man fii yadihi shay-un qofkii gacantiisu ay wax ku jiraan fa huwa milkuhu isaa iskale ilaa in lagu soo sheegto markaas dee qawaaciddii sharciga la marsiiya maaha laa yaxilu lictiraadu caleyhi in lagu ictiraado xalaal ma aha walaa yukallafu biithbaatihi soo sug in la yiraahdana ma ahan qasab ma aha maala guriyuu degan yahay cid ku haysata male milki ugu horeeyo la keenay ma laha oo laleeya waxaan baada adiga kulahayn anii waxaad kulahayd markaas waa la dhihi karaa laakiin nin aan la haysanin waxba meeshiisii degan in la yiraa keen inaa waxaan soo subta milkigana laasimku waa qasab maaha dadka waxooda waa ka dhumi karaan walaa yukalafu biihbaatihi waqad ishtahara min siirati suldaan anahu yuxibu lcamal suldaanku inuu camalka jecel yahay ayaa siiradiisa aada ugu shuhrowday wa yuusii nuwaabahu bihi nuwaabtiisana inuu u dardaarmay sidaas dadka isaga gobolada iyo dhiibana war acmaasha wanaagga ku dadaala buu dhahaa fa huwa owlaa man camila bihi isagaa marka ku haboon inuu ku camal falo waalmas-uulu iطlaaqa annaasi min hadihi alxuudati isagaana weydiinaynaa oo la weydiinaya inuu dadka kasii daayo waxaan ayb waalifraaja can jamiicihim dhammaantoodna uu faraha ka qaado fa aliqhum war dadka iska sii daa buu yiri alaqaka allah allah kusii daaya adne min kulli makruuhin wax walbood necab tahay oo la noco allaha kaa furee oo kaa sii daaya dadka iska daa buu yiri fahum dacafatun waa tabar daran yihiin wa fiihim alaytaam agoona aa ku jirta walmasaakiin ayaa ku jiraan walaramil dad garooboo laga dhintay ama la furay naaga la fura waxba haysanin baa ku jira wadacafatu ayaa ku jiraan wasaalixuuna dad suusuubanoo de ilaahay baryaan oo aqbalaya ayaa ku jiraan wabihim nunsar dadkan dacfada masaakiinta annaga ilaahay noogu gargaaraa wa wanuqaasu iyaga ayaana loogu gargaaraa watursaqu iyaga ayaana lagu arsuqaa wahum sukaanu shaami lmubaarak dhulkaas shaam oo barakaysanna waa degan yihiin <clears throat> dadkii deganaa waa jiiraanu lambiyaa ambiyada dadkii la deriska ah dhulkaa ila ambiyaa laga soo saari jiray mogta nebiyaalka shaama aada looga soo bixi jiray salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim wa sukaanu diyaarihim waay falahum xurumaatun min jihatin meelo badan marka laga fiiriy in la dhowray leeyihiin xurumo ayay leeyihiin ayb waxyaabahaas marka qoray walow ra-a sulaana walow ra-a suldaanu suldaanku hadduu arki lahaa maa yalxaqu nnaasa min ashadaa'id dadka waxaa haleelay oo dhib ah lashtada xusnuhu calayhim murugta oo u muruga iyaga korkooda waa darnaan lahayd ayb wa atlaqahum fi lxaal cadduuna sii day lahaaba walam yu-ahirhum dibna uma dhigeen walaakin laa laa tunha alumuuru ilayhi calaa wajhiha laakiin mushkilada wuxuu leeyahay ninkan boqorka ah dadka xaalkooda si fiican loomaba gaarsiiyaba ila isaga ma oga moogta dadka kuma dhex jireen wax gaarsiinayo dadka dhibkaanay qabaan dhahayana waa yaryihiin ma laha fanas'l اllaha an yuwafiq suldaana lisunani alxasanati alatii yudkaru biha ilaa ywmi alqiyaamati wayaxmiihi min asunani sayi'ati allah ka ilaaliya dariiqooyinka xun xunxun ilaahayna haku ha waafajiyo dariiqyada wanaagsan fa haadihi nasixatunaa alwaajibatu calayna lisuldan annaga waajibka nagu oo suldaanka u waajibayso wanarjuu min fadli illahi tacaala an yulhimahu allahu fiiha alqabuul ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu aqbalitaan ku ilhaamiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu midanna sidaas u qoray soo ma aragtid ayb waqti waqtiyada kamida marka waxaa jiray cadow baa kusoo duulay dimashik markaasa waxaa la damcay in boqoradii waxay damceen markaas jiray inay dadka lacag ka qaadaan canshuur intay saaraan si loogu dagaalgalo maalkaas cadow waa layska dhicinayaa maalkaas in la keenaa baa layiri culamo badanaa laga saxiixa alimaamu nawowiya loo keena waa diiday isaga wuxuu yidhi marka hore waxaa ka bilowdaan idinka maalkiina ka bilaaba yiri boqorada dahabka idiin yaal guryaha iyo naagihiin ay ku sharaxan yihiin gada lacagta kasoo baxda ku bixiya haddii intaas inta la gado oo idinkii aada hoos usoo degtaanoo wixiina hantidan tirada badan iyo tarafkan aad ka baxdaanoo bixisaan waxaas dadka markaas wax ka qaada haddii wax loo baahdo yii waa arkaynaa yii markaas waa arkaynaa naseexadaasuu marka dhiibay markaas u qoray markaasuu hadal cajiib la ka dabageeyey hadalkaas cajiib kale wuxuu yiri wainamaa yustacaanu cala aljihaadi wagayrihi biliftiqaari ila allahi tacaala waitibaaci aathaari nabiyihi sala allahu caleyh ali wasalam jihaadka waxaa loo kaalmaystaa oo yidhi in ilaahay gacanta loo taagto oo alla <coughs> baahida alla in banaanka la dhigto ilaahay laysu yacni baahida alla loo qabo la muujiyo iyo aathaarta nebiga oo la raaco ninkii raba jihaad in canshuur jihaad loo adeegsada maahane jihaadka waxaa loo adeegsadaa buuleya alle oo la baryo baahida alle u qabto banaanka lasoo dhigto iyo nebiga oo la raaco ayb waxaan kale marka dad in la dulmiyo jihaad baana lagu galaa layiraha waa dhibaato xalkan musanafaatuhu alimaamu nawowi kutubtiisa uu alifay aad bay u fara badnaayeen kuwana waa dhamaystiray kuwana ma dhamaystirin min tasaaniifuhu kathiiratun minha sharxu saxiixi muslim waa dhamaystiray alirshaad irshaad ulaabi alxaqaa'iqa layraa musalax wataqriib irshaadkiiba wadana soo gaabiyo taqriib ataqriib ayuu ka dhigaa midkan suyuudi shaqay tadriibu raawiga oo ku magacaabo fii culuumi alxadiid watahdiibu alasmaai wallugaat tahdiib alasmaai wallugaat baa ka mid a saddex mujalad waa daarulfikriyaa dabcaysay wuxuu ka hadlaa marka magacyada iyo dabdigooda iyo luqaadka iyo waxyaabaha fiqiga iyo ku saabsan weliba wlmanaasik asuqraa wlmanaasik suqraa walkubra marka waxaa la yidhaahdaa aliijaaz alayia aliijaaz wuxuu ka alifay marka eh, axkaamta manaasigta xajka iyo cumrada iyo wtibyaan fi aadaabi xamalat lqur'aan atibyaan fi aadaabi xamalati lqur'aan isaguna waa kitaab yar oo aadaabta qur-aanka iyo axkaamta ku tacaluqda loo akhrista iyo waxyaabahaas uga hadlaa kitaabadu qiimo badan wa minhaaju aalibiin ayaa ka mida minhaaju aalibiinka wa bustaan lcaarifiin ayaa ka mida wa khulaasat laxkaam fi muhimaati sunan wa qawaacid lislaam baa kamid laba mujalad waa si aada u cajiib badan oo qoray axaadiidta axkaamto ayuu ku qoray baabka marka wixii ka ansaxay ayuu ka bilaabaa uma wuxuu gelayaa faslun fii daciifihi ayuu leeyahay axaadiista daciifka ah ee baabkaas kusoo aroortay buu haddana gadaal uga dhigaa meel aan dheerayno zekada meelahaas ayuu uga dhintay ayb ma dhamaystirin wa rawdatu daalibiin wa cumdatu lmuftiin ayuu leeyahay wa sharxu lmuhadab waa majmuuca sharxu lmuhadab majmuuca fiiri sida ibnu kathiir u qiimeeyey wuxuu leeyahay wa mimaa lam yutamimhu kutubta uunan dhamaystirin waxaa ka mid ahaa walow kamala <clears throat> hadduu kaamil noqon lahaana lam yakun lahu nadiirun wax u dhigmaba aan la heli lahayn fii baabihi baabkiisa sharxulmuhadab ayaa ka mid a ah. alladii samaahu lmajmuuca uu ku magacaabay wasala fiihi ilaa kitaabi ribaa ayuu gaaray fa abdaca fiihi wa ajaada wa afaada wax cajiib badanoo looga hormarin ayuu la yimid waana faa-iideeyey waana wanaajiyey wa axsana alintiqaada qaabka wax u naqdiyana waa wanaajiyey waxarara alfiqha fiqhigii ayuu tafatiray fi lmadhabi wagayrihi madhabta shaaficiyada iyo keyrkeedba waarara fi adiii waxarara fiihi lxadiida xadiidkii ayuu ku tafatiray kitaabkaa dhexdiisa calaa maa yanbaqii sida haboon waalgariiba waalluqata qariibka iyo luqada wa ashyaaa muhimatan iyo ashyaaa muhim ah laa tuujadu ilaa fiihi meel kale aan laga helayn isaga dhexdiisa maahan waqad jacalahu nukhbatan calaa maa canna lahu wxay usoo daahiray ayuu wuxuu ka dhigay haddana oo xulkeedii ayuu keenay walaa acrifu fii kutubi lfiqhi kutubta fiqhiga ka hadasha ma garanayo axsana minhu wax isaga ka fiican calaa annahu muxtaajun ilaa ashyaaa kathiirati tusaadu fiihi wa tudaafu ileyhi weliba isagoo haddana u baahan in waxyaaba lagu daro kitaabkan marka ibnu kathiir asaan u qiimiyey majmuuca dhildhil maaha kuwa riyaadu saalixiin ayaa kamid ahaa kitaabkan hadda aan ka baxnay oo ilaahayna waafajiyey inaan dhammayno waay nacam wa xilyat alabraari wa shicaaru alakhyaari fi talkhiisi addacawaati waaladkaar waa kitaabka marka aan rabno asaguna inaan bilowno adkaarka waa nacam adkaarka magacaanuu leeyahy marka xilyat alabraari wa shicaaru alakhyaari fi talkhiisi addacawaati waaladkaar ayaa leedahay ibnu callaan ayaa sharxay wahuwa kitaab ayb iyo kutub fara badan buu leeyahay iyo kutub kale oo fara badan ayuu alifay ayb arbiciinka uu ka mid yahay ayb iyo kutub kale oo aada u fara badan fii aakhiri cumrihi beledkii uu ku dhashayoo nawaa ayuu tegey wasaara alqudsa ayuu booqday beytlmaqdis ayuu booqday uma rajaca ilaa nawaa nawa ayuu u laabtay famarida cinda abaweyhi labadiisii waalid agtooda ayuu ku xanuunsaday wa tuwufiya leylat alarbacaa leylat alarbicaa ayuu dhintay habeenkii arbacada lisitin baqiina min shahri rajab lix maalmood markay rajab ka dhiman tahay sanata sittin wa sabciina wa sitimia lix boqol iyo toddobaatan iyo lixdii buu dhintay wadufina bibaladihi nawa ayaa lagu duugay qabrigiisana mashhuur waayo waa caan meeshaas nawa la yiraahdo ku yaalla masjid weyn ayaana ku yaalla meesha agteeda oo aada marka jaamic nawowi la yiraha magaciisa jaamic nawowi ayb qabrigiisana meeshaas ayuu mashhuur ku yahay warkiisa dhimashadiisa markii la maqlayna hadal culus ayay ku noqotay magaalada dimashq afartan iyo shan sano bisuu ku dhintay cumrigiisa shan iyo afartan jir ayuu ku dhintay waxaana culumana waa ka tegey shaki waxaan lahayn culumtiisaasna waa laga faa-iideystay intuu noolaa iyo markuu dhintay kadib ilaa iyo haddaa ummadda caalamulislaami meel walbo aada tagto kitaab imaamu nawowi leeyahay waa yaallaa taana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan malaynaynaa ikhlaaskiisii iyo zuhdigiisii iyo ujeesashadii oo xagga alle u jeestay inuu ku gaaray waxyaabahan ilaahay ku siiyey qofkii dadaalana oo dadkaas saalixiinta ee akhyaarta ku daydana wixii ay gaareen waa uu gaarayaa ama waa ku dhowaanayaa walmar-u maca man axaba sida nabigu yiri sala allahu caleyh ali wasalam qofku ciddii uu jeclaado maceeda ayuu ahaadaa al nawowi wuxuu ka mid ahaa culimada aan guursanin ma guursanin ilmo ma dhalin marka laakiin boqolaal ilmo dhashay ayuu ka magac dheeryahay maanta ilmo waxa loo dhalo waa markaa dhimata inay kuu soo duceeyaan isaga ummaddii muslimiinta o dhanaad afka ku hayso u duceynayso khidmadaas uu qabtay islaamka iyo dadka muslimiintana ilaahay inuu isaguna waxa uu ku rajeynayo oo ku siiyay ayaan u weydiinaynaa annagana inuuna haleeshiiyo dadkaas wanaagsan oo aanuna fidnaynin oo diinta uusan naga fidnaynin kuwa ku camal fala diinka oo camalfalkeeda inuu ilaahay noo fududayana waa weydiisanaynaa cilmi naafica iyo camal saalixa ayaan ilaahay subxaanahu watacaala warsanaynaa wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi saxbih kitaabkan marka annaguna waxaan faaruqnay oo aan ka baxnay bisha jumaada al kun afar boqol soddon iyo saddexdii jumaada al uulaa kun afar boqol soddon iyo saddexdii magaalada muqdisho ilaahay ha xifdiyo iyada iyo muslimiinta ku dhex nool iyo caamatan muslimiinta dhammaantood meel walbay joogaan wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa wasaxbihi wasalam